غزوة بدr الكبرى hadihi maxaluha وamabxaثha غزوة بدr الكبرى hiya غazwadeede maybo alfurgan shaltab waay alfurgan shalbaho waay oo gaaladii muslimiinta kashalbeen aladi furqaankaas oo acaza lahu ilaahay hoojiyey bihi bilfurqaani alislaam islaamka kahooji warafacahu wa ilaahay korwelay manaarahu manaar islaami islaamka yani manaaridiis korweel wadamasa huwa ala tiray ashirka gaalnimo sir yani tirtiri wakaraba huwa ilaahay karibay arkaanahu arkaan shirki gaalnimadii tirirshena kharibe wasababha sabab lgazwati gazwadan tan ee sababsha may haatay ana rasuula sala allahu alayhi wasalam iyo kharaja huwa rasuulka bahi liyactarima ini jidgooyo ciiran safaray jigto unsurum ciirtaas oo liqurayshin qurayshin sugnaati raajicatin haal ciirti yeedeeti hanagati ati raajicatan haal ititi hanagatay min ashaami shaam hakunagati fakana macahu maca rasuuli rasuulka macashay may haadena talaata miatin wa talaatata cashara saddex boqol i tomon i sidon rajulan min rajulin iyo macashay haadeen falamaa ali calimat markii ogaatay qurayshin quraysh ogaatay bidalika bikuruuji nabiyi nabag habahawshay markii ogaatiye arsalad iyo quraysh dirti tisca miatin وakamsiina rajula sagaal boqol iyo konton rajul yadarsi lximaayati ciirihim ciiri quraish quraish safareytooda siling ilaali wa tijaaratin tijaaradiona siling ilaali fasaara rasuul rasuulka sooday sala allahu alayhi wasalam ilayhim yani wa masalam ilaa quraishin quraish intikaya socdi biman socdi macahu maca rasuuli rasuulka maca shihaadin marki dambi is arageeno waqatala nabiy nabalagu mushrikiinta yala degaalamay gitaalan degaalamo shadiidan daron yala degaalami waayad allahu tacaala ilaahay hoojiyey almuslimiina muslimiinta yaku hoojiyey bilmalaaikati malaaig yaku hooji fanhazama almushrikuuna mushrikiinta gaalada hayen jaben watabica may kudabagaleen hum mushrikiinti almuslimuuna kudabagaleen yarsuluuna hal dilaayaan wayasiruna hal gafaalayaan fakutila may la dilay min almushrikiina mushrikiin haalkumigayin may la dilay sabcuuna todobaatan yala dilay rajulan min rajulin rajul eh minhm sabciinta may kumid aha abu jahlin odaygii shon kuwinay abu jahl ya kumid e yani wa ki masalan wausira may gafaalay minhm min almushrikiina halku ahaadeen sabcuuna todobaatun wal gafaali asiran min asirin macbis e wakusila may la dilay min almuslimiina muslimiinta halku mid yahin arbacata casharata mi afar rajulan min rajulin ya la dili uma amara nabiy nabad amray uma umira rasulu sala allahu alayhi wasalam uma amara rasul rasulka iya amray bidafni qatla lmuslimiina walmushrikiina muslimiinti i mushrikiinta kuwood lidirni liduugo warajaca nabiy nabog nagada ila madinati madinayang nagadi walama qaraba nabiy nabog markin dhawaaday ha madina dhawaadiy talagad may lakulumenahu anabiy nabog may kahorfeeyana alwalaa'idu odoomanki i bidufuufi dafiyaala halka suganyin yunshidna haal buraan dalaca albadru calayna ila aakhirihi layin yahka lakhorfeedana haka dhawaayan wa gazwatu badrin ilkubra غزوat bedrin beder makaanki leeraay gazwadiis gazwadaas oo alkubra winayt macnaha kubra marki lilaysifu aha asukra meel kubahaas gazwatu bedrin asukra saasamoodna yani goonishe hayd tangayb wa gazwatu bedrin alkubra ti winaytay oo dirituwin islaamka inhoreyti dirituhoreyto o islaamki ogaanada galaaya tinhoreyti ramadan yadhidi gazwadan tang e yani waa kay ramadan iwalkajar yadhidi muslimiinta nasir ilahaysi غزوat bedrin اlkubra bederti yani gazwat bedrin horta imaafuay gazwat bedrin beder makaanki leraay gazwadiis el miilkayaal waay makaan el yaalakayaalan iyo beder lere gazwadaas oo alkubra winayki hiya gazwat lkubra mayba alfurqaan shalbax waay oo muslimiinta gaalada shalbaxeen aladi furqaankaas oo acaza lahu ilaahay hoojiyey bi bilfurqaani furqaanka suge alislaam islaamka ilaahay kahooji warafaca allahu tacaala ilaahay korweelay manaarahu manaara alislaami islaamka calaamidisna ilaahay korongaadi almanaaru maylere calamun calaamu yujcalu laweelaw lilihtidaai hanuun fi dariigi jitilka hanuun manaa masaajida bada manaari lang weele manaaradaas may tusiyaa sini masaaid hadii gurig masaaid xaafidka dhex yaalo laakin manaaran lahayn maylailang maleeyay wal guriyaalka kumid ay maleeyay laakin calaamad inti masaaid ay tusiyaasmay manaaradaasa lang teegelan kor weele maanaa kolka islaamkana yani gazwadan tan ma inagatay kal manaarati anagati mana sada manaarad lankanunayo misaaidka manaaris lanka toosaw oo kale islaamka calaamad anwin may nagatay hin gazwatu badrin kubraa nagati guuliyo helen oo calaamad wala liyaabiyadhi may welay may manaaranka nagatay yani waa kay gaalnimadii horta wal tirtiri arkaan wal baabi'i tankel may bu ahaa yani may may la dareemay inti muslimiinta ha hoogawen yani calaamadi markaas samuuqti maywalay sagaal boqol i konton qof iyo sad boqol iyo bes ladegaalmen waana sadidi boqol arooyen kasku calaamahan muuqtinagati islam islamka maywali walcadaadiyaay maka silimka silciyaay rasuulullahi sala allahu alay slam muhaajiriinti waldaxi madini lisheeni meelka neefsadan waa haddi kalkun hoo dadkisaas an galeen dhibaatadaas injeegsadeen geeka sagaal boqol in todobaatan ku dileen o todobaatan ku gobsadeen jabin oo gaalahan asaliyo islaamkana nasringnagadi warafac llahu ilahay korweelay manaarahu manaara lislaam islaamka calaamadiis iya korweelay wadamasa huwa ilahay tirtiray ashirka gaalnimo iya tirtiri wakaraba huwa ilahay karibay arkaanahu arkaana shirki shirkigii tiririsa iya ilahay karibi ey hadama ilahay dumiyey aasaasahu aasaasa shirki shirkigii aasaasiya iya dumi wasababuhaa sabab lgazwati gazwadan tan e sabab she xaasilun wahaabitun arrin jarto dhab ana rasuula liana arasuula sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka iyo kharaja huwa rasuulka bahi min madina madiniya min almadinati aku bahi liyactarila huwa rasuulka ini jidgooyo ciidan safaray jidka usurma daraadi ayaan bahi ciirtaas oo ligurayshin gurayshin sugnaati wadamasa tirtiri bimacnaa maxaa tirtiri wadarasa tirtiri ilay hoosi korna isla socoy ahi raajicatan haal ciirtaas hanagatay min ashaami shaami shika koyti وakana macahu maca الrasul rasuulka maca shay may haadena halaaثa miatin وaثalaaثata cashara sadex boqol i tumon isd rajula min rajulin iyo maca shay haaden waay oo dadku markaas muslimiinta lijaran intaas bay haayen oo muslimiinta intaas man kakoobanayne badanaayena laakin kaswada ba may haysay haytay la nisdigay oo habeheey jihaadan bahaane lerimahayn may wali rasulka sala الlahu alayه wasalam may laylahayay safaraytaas oo dadko gaaban ee jirta suruma hantadaas kureeshdarta miilaha kubirada madiina sheenadaas leeyahay mayaliyoob wadanki oo muhaajiriinta rasuulka estaartis lahayan a kuburiyen idoogisho la wareegen gobsadeen kolkan yoola jidkalin surumo safarayta la gobsada saas leeyahay madigal rasuulka nkatargalay mahayn ma may leeray rasuulka lanki oo baha kor intaan bahaanana habahoy leeray bes mahayn langanisweerey qureeshi ansaariyo nayo muhaajiriin laniskuweerey inana behe duulimaad lankatargalay mahayn falama calimat laakin marki dembe ilaahayna tidisa meelyaale ini muslimiinta ilaahay guulmeelo siiya ilahay gadari oo dadkana sharafoowan sadidin bool sadidtumi sadidin lay bederka sharafoowan hadda saxaab rasuul ay sharaf badan adiler yani yoba yani dabaga dabaga e dabagada fal badan na adiler ahlu bedrin yelere ahlu bedrin wa axaadiis marki lagu sheekoya dhiga siblow min ahli bedrin yahay yani saabta dadkan fal badan u macna ahlu beder anfal badan ahlu baycat ridwan anfal badan ahlu kada saasa lare kolkan ahlu beder sadidas gogola ilahay ka sharafsi dad kale roogen oo muslimiin a badan ma ogay silaya kunagati marki dem maay dad badan a bahal lahay falama may wala dagaal malan bane safrayto gobtay lahay falama calimat qurayshun quraysh marki ogaatay bidalika alkhuruji nabag habahawsha ini safaray kiitiyo umbahi marki ogaatay abu sufyaan may ka ogaatay abu sufyaan bin xarb lankaleraay oo ciirta safaraytiyeedeena hingaamin hay quraish madaxsona hay iya may ogaaday ini jidka lanka horta baba obsadaaye jidki o amaraayin shama kakoyen kalka koti ba jidka lang surmi kubra may hayta suqraha moodmi koti ba jidka lang gali fokaden marlamaad hadan hoob anagadan iya laska ogaay kan usuna dareemi ogaadi yani kayladanga dirsadi masiiba may koye bedersi ba kahormari inti bedertan gaadneba us gaaban ayin ye yani saan iinga beder kooye kalku bederti markiisa kooy mankiya dadki biira bi dhaansadaayen wal wareysadi ama lang oo inte fahan wal kooy ama aragden wal leri markaasa mere dadko anta kooyen bi ku dhaansadeen isku behen dadkiyo ay meel gurbiyaalsha fadhiisiyen itusaya wal tusi inta gurbiyaalsha fadhiisiyen leri meeliya teedi tusti geeli meeliya liya dhaadi tustiya burburi dhaadiya sadan burburi dhaadiya fiiri maerayna alful madina waayo madina calaftiya manaha madin reer madina maysiyaana geela maysiyaana timir iberoleyana timirta lakam aragna lafaagan inti la burburiyo heelaa siyaay kalkun lafaagiya meelo ku aragi lafaagi timirta lafaashaya oo yani jarto tusto kadhaha jarto aragi markaasa maerayna alful madinu sabka inta koyan reer madinu muhamed iyo saarti suwari manaha maragayku calaftiya o dhon heelagi madin walaalisiyaay wa timirta kadhaha jarta laftiya saari bes markiiba reer bederba mahamarneb wareegday manaha heebta gabal e ginigaasa mari haddana safara dirsadi dangaan dirsadi ijaara besikasiya gureeshinkasawsi dhagse safaraydisin oo diirtan nasiiba lakin lawari mana beslanki gey hamin rooray gureesha ka dhahdi laydalaanga ahaa yani waa kay safaraydisin he ah, hadii lasin gobsado muhamed iyo saasida jirton galeen oo deeri waytan nasiibkina leri gureesh walba maahernu reed hataa ada may ka jaray islaam haayano islam sho garsadaayo ka jari hata hata may sheegay rasuulka ersi cabaase islaam ahaayo garsadaayo hata naftis yali la sheegay dad oo hata muslimiin emiila kadhimadan hata oo waan islam sho garsadaayan may lafadaayo sawaadulaclam gaalad ini sawaadka dhahgalmal ogol kalkun yo may lahaayano markaan safaraytin hala fukiyo nay lahaayoon sidiya meli kadhimaden yoona nasiibsoosinakasoob kule mila kajar dad muslimiin hata islaamsho baryahay kajar hata cabaas islaamsi garyahay islaam hayal sheege dad saase kajiran mana oo oh, mila kadhimaden hata muslimiinga safarayta fuki lamay welay safarku suge e safar edn eh, hamta badan ahay lan wal unka kujarn oo oh, reer kureyshe reer markeba mujarn lang kas walan kajari lang larago safaraytn golsge boolidhegi wala kahilr waligog laragaynadhaas rasuulka saasi sala allahu alayhi wasalam yoona mahanbehen safarayto agobsudo kolkun lama arinti lama nagati ima alcir wa ima nafir lamadaasa nagati ini safari lakobsad ini ciidan lalakulum lamada soodi kolku rasuulka ogaadi sun marki del qureyshe maylrayha katay walbana dhimanga le ebes asaabta latalada saabtimeer rasuul allah una kuley dagaal maan bane manankatiradaane isku nagadaan ma jarto iri rasuulka sala allahu alayhi wasalam lama toodiyo le ima alcir wa ima nafir lay weri mana inina safari lakulumna ini una nakulungno dad oo oh, ciidan aho nafir oo kooxe oo oh, hubsho wedada nakulungno lay hoob nakulungno laba ima shahaada icda alxusnayeyn layo lama wanaagtoodiyo wa ima shahaada wa ima nasr lay bes ini shahiidnimo laa hel una dhamaano laana jibi ama ini una gargaarha lamagtoodiyo lay wari mana horta ogaadaar weliba saaseto rasuulka bishaare saabta in sheegay walbadana isha sheegi oo ini ciirta lanakulmaan isto yani wa kay masala meray ma ergay hiblow bedelti marki rasulka saabti seeden meray unta abujahal inta la dhika doon hiblow inta la dhika doon hiblown inta la dhike hiblowna iga la dhike dadkiya inka sheegi asxaabti markaasa dareemen arintan bisaciirti mala kulama hayo dagaala fol hoortala saaraha maay abujahal ta hiblow inta la dhike boob rasulka lay sayuzam ljamcu wayuwaluna dubur aayaadkaasala hadiji macno kolkan yoma inta maniyaayana ini safarkaasan gurigaaska kulaman asaabto rasuulkan walbadan a ishaareesasi marki dem iyo naftiyo dareeman ini arantilan fokdaana oo foolba dagaal lagala doon bes abu sufyaan us walaali badi ogaadi safleeray wareegiday duurka mari horta mal lakulung ay lakulumi kolkun safareyti dadki oo gaalada haayeen oo haduuleno hafurooda hobsho wedadeen layrelalakulumi wakana macahu maca rasuuli rasuulka macashay may haaday halaatu miatin wa halaasata cashara saddex boqol tumi sade rajula min rajulin haaden a asaasa dadkan fal badan wa falama calima qurayshn quraysh markii ogaatay bidalika bikuruuji nabiy nabaga bawshi liyactari laciiran nahambahi markii ogaatay arsalat hiya quraysh dirti tisca miatin wa kamsiina rajulan sagaal boqol i konton qof ya dirti lang kasb lankolas kusaaro liri hata lanki dagaalkan fadaan hooga lakdi rasuulka qaraabadiis reer banu hashim hata rasuulka dogaalsi mafadan hooga laakdi munohiraasan aleri mana hata abtidis ala jareen rasuulka sala allahu alayhi wasalam tad abtidis ho kuntumey deerayan reer banuzuur ela jaraan laakin iyo marki dhartasay lahamaraay yalanko sheegas haaye reer banuzuur sheega ata dhaladan hayne sheegas ma erey ana yani arigey muhamed iyo satis muhamed uni dhalnayhin dagaalmaka gaadano eri mana usigiyama ereyh ununagadan dadki oo sheega tihaayeen oo busulankamusaas eri kullisha ogolaaden dadki reer banusur rasuulka tiseray kulli ogolaadeen nagade kalkun kota ciidanka walakbahi kun qof ahaayen konton qof kumira ka nagaden mana saas barasi hada maylilay tisca miatin wa hamsiina rajulan talilay reed maylirey ha maa xalara zuuriyun badran lang reer zuuri e beder masaneledi mana kulli reer zuur walihaay lankaas sheegaso haay adilshay ogolaadeen ha godoomin marki damb lankisuga eedan barakaysada lankisuga hadalta eedan kaliibanena maywaali dadki milaka dhamaay marki arageen wallahi hadal fayle lanki kaaga sheegadkan hay tala fayle nila taliyare marki damb eeda mahadiyan aragtiyadas dadki kala habehen wal hagasari yani wa kay wal hawadi hataa lanko may kumid hayay dadka lahawadi oo yani wa kay masalan rasuulka sala allahu alayhi wasalam eray ngoodiyey lankaasay ani doon eri oo obsada jari oo yani wa ka masalan abujahal agoortaan gali meelay bilaanto launsoy hadi kala ba iri manaa fulinimadaada fereeasme haba wal haba gureysdon bata jireedantengeras walaa wedi dad badan kolku meeli laabdasabi ka jireen falama calimat qurayshu marki ogaatay bidalika alkhuruuji marki ogaatay arsala hiya quraysh derte tisca miatin wahamsiina rajula sagaal bool i konton rajulya derte liajli ximaayati ciirihim ciiri quraysh quraysh safraytooda dhorowkooda daraadiyo yaan derti waliajli ximaayati tijaaratin tijaarati quraish quraish ganacsigoodii dhoolowshay daraadisan darti waay ganacsigiiyo hala fukiyo fasaara rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha iya socdi ilayhim ilaa quraishin quraish intiken socdi biman yala socdi macahu maca rasuuli rasuulka macashi haaden ahi ahian kana ra-iis alciiri safrayt lanka madax sho e may haaday quraisho safrayte lanka madaxsho o rasuulka safarkaas bahi may haaday abu sufyaan bin xarbin falama samica hu abu sufyaan marki dhoogay bikhuruuji rasuuli rasuulka bawshay marki dheegi sala allahu alayhi wasalam ya arsala hu abu sufyaan diray rasuulan a ilaa qurayshin qurayshan diri liyukbira huwa rasuulka ladirawsi in kabaro qurayshan qurayshin kabar bidalika bikhuruuji nabiy nabaga bawshay safraytiti muxamadan bahi eray dalan darsadi farminga darsadi bes kolkin yani fasaara nabiy fasaara rasuul rasuulka socdi ilayhim ilaa qurayshin an socdi biman lasocdi macahu maa rasuul rasuulka macashahaadi waqatala nabiy nabag la degaalamay hum quraysha la degaalama kitaalan ala degaalam kitaal kaso shadiidan daron kolka marki safaraysi quraysh landiri dalankaas rasuulka qurayshan seeday hadan quraysh hubshaha gaadase bati rasuulka dheegi asaabta la shoori ilan usudigaalmaan bane istashaara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheegi shoori asxaabahu asxaaba rasuuli rasuulka asxaabtiisa la shoori qabla safarihi safari rasuul rasuulka safarkiisa horteen fi ma yaklishoori yafcal nabiyu nabaga falaw maaga falaw saweelanangeri mana unmunkatar galne dagaal mankatar galne waan argay kanu quraysdon abatialeray saweelanangalishoori faqala sacdun sacd may ka goolay yani sacd bin mucaad may ka goolay lah lirasuuli mengeray cinda alilaal sacdengalere reer madina dadka oo madaxsho hay lama hayn lamala sacd bin cubaadata iyo sacd bin mucaad ahay hadi laidlaabo sacd bin mucaad faqala sacdun sacd lah lirasuuli ma ngaray waana weliba rasuulka marki dadka lishooray dadka meelo roogen may inbadnaayna dad wa muhaajiriin inbadnaayn ansaarna ka jarti sideed boqol iyo toman iyo sideed qof dad ansaari muhaajiriin ka koobanaay ansaarna may la ogaayay hortub shardisho may ayna inti buna dhataanada roogdo muamed rasul ete rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ete walinaftaan iyo awlaadan iyo maalkan kadifaacan o kadifacan eran binaanka kadifaacan makajarni shardada kalkun rasuulka marki dadki lishoori oo asxaabti muhaajiriinti say abubakar say dadki hadaleen marki dembe yani meera ahay dada ana dadka ananglajeedaysin ma ewari manaa kayran saara fade warian saar hadalen ilan shardag may haayo idaano kadifacan haysi maayn binaanka kadifacan maayn sis an saar hadalen hoob leeri saacada hadli faqala sacdun law lirasuuli mengaray kad aamana rumayni bika rasuul alla unursadi kurumayni wasadaknaa rumaynay kaadi kurumayni washahidnaa may irnay biana ma aladigi jitaad lakoyti bi maag lakoyti huwa maagu suge alxaqu xaqiye yaqirsan maari mana wa acdaynaa siinay kaadika siini meri dhibaac dhibaac walambahan yani wa acdaynaa siinay kaadika siini cala dalika alimaani rumaayowkaas korshiye kiisini cuhudanaa balangyaalkan wamawaaqigana balangyaalkan oo dhaaraka adkaay ya kasini cala samci dheegow ya balankiisini wadaacati acdiyow ya balankiisini ee famlitab lima walaagi intab aradta ada doonas fa naxnu ununa macaka adikilijarnahe el almelifadaasba unikilijarna mahiraano erag mana waaqi wili maysi adkaayeme eray fa wallahi akdhaarode law istacralta ada bandhigda rasuul alaw binaauna nin bandhigdo hada lbaxra badintan ee nin bandhigda oo badin hadhah gala adan er oo fakulta ada dabaalato hu albaxra bada dabaalato bariga oo binaanka isku dhaafa bada hadi ada dabaalato lakulna ununu dabaaladaane albaxra macka kila dabaaladaane mana wama takalafa lani waa kaysaas wa magedaalmaraw ma takalafa ma gadaal maraw malku yaabay ni gadaal maro mina un haal noomid ay rajulun rajul ma gadaal maraw rajulkaas oo waaxidun halinko eh ma gadaal marayd wal ansaare una noomid lo gadaal maraw ma jara hataa badahoona dabaalido yani dabaaladaana lay wa taasu lgaaya taaso wama nakrahu naxnu un maana ka hadaano eri oo un ansaareena an nalgaa naxnu inaynu lakulungno alcaduwa odow lakulungno gadan fi kadin bare odow oo gaale lakulungno ma ka hadaano eri macnaha yani meel kalan maraa naxnu subrun una ku sabr badan yana cinda liba odow hoobla kulungna sabraaneeri mana may wale jahiliya unadhalanba istamaayani hadda una fo fi sabiililahi kadagaalamaana mabla jartoeri mana fagala migdad bin camrin geesigii oo muslimiin kumid ahay migdad bin camr leraa isuna ma eray iso rasuulka law lirasuuli ma ngaray imdi tab ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi tab kama sidi intab amaraka allahu ilahi king amri fanaxnu ununa macaka ad maaga ahaadani wallahi kadaarodani laa yaqul laa naqulu naxnu nun wa laa naqulu naxnu unma iraan laka ada lahanta makin iraan kamaa qaalat banu israaila reer banu israail sidi kagoolen limusa musan kagoolen oo kale makin iraan idhab tab anta ad musaw taba warabuka adii rabigin baha faqaatila lamidin degaalamaa ina unhaahuna boosun kan aye qaaciduna kinfadheedan sereg mana hadda koo reer banu israail nabisho nabilaahi muuse intia labahay odowki foolikorsuromi amanti bahanla fadaahiyo saaseren adi rabiga lay muuse mihidi ahaa adi rabiga degaanima ununtasinka sugaana sereg mana kolkun sidiyeedahay makingaraan rasuul alo walaakin idhab tab anta ado tab wa rabuka ado adi rabiga bahaa faqatila lamadin degaalama ina ununa macakuma lamadin macdin mugatiluna sina degaalama sa eraan eri mana sidi reer banu israail nabasho ereng maka eraan adi iyonaya yani wa kayhan baha isin dhontaba yani macadinga degaalamanaysa sasan eraan a yani faqatila lamadin degaalama ina ununa macakuma lamadin macdin a yani mugatiluna degaalamanayha sa eri mana dhiirigelinta yasi walakin idhab antada tag warabuka rabiga taba fakatila lamidin degaalama ina ununa mugatiluna ku degaalima macakum asin ladegaalima ana fasura rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka iyo faraxi yani wa kay farax oo doron iyo rasuulka faraxi min jawaani min jawaabihima jawaabi rajulayni lamadaas rajul jawaabtiyo iyo rasuulka eedanka faraxi waay sala allahu alayhi wasalam lamadi gof saxaabigahan jawaabtiyo rasuulka fasaxi kafaraxi wasar nabiy nabag la socdi biljeysi ciidankiisa diidi boqol e la socdi hataa wasala nabiy nabag ilaa deero ilaa arlin arlo deer arladaasoo sabikatin usba eele arlo oo yani usba eele usba eelad maylare arlo oo shishiifaso osb yani wakaysaasa kushiifaso geedmankabaane baadid oo kale garagay hataa wasala nabiy nabag ilaa deero ilaa arlin arlo deer arladaasoo sabikatin usba eele laysa fiha fi lardi arada hadianhaan maan biinhaan faasbaxa almuslimuuna muslimiintiya ahaadeen cidaashan kuwa oomon yahaadeen digaalna wal injeede bacduhum bacdigoodina junubun janaabo dhabo wa bacduhum bacd lmuslimiina muslimiinta bacdigoodana muxdisun waislaan iye faarsala allahu tacaala ilaahay iya diri calayhim cala lmuslimiina muslimiinti korsoo ilaahay haka diri lahum oo kala kadint calayhim lahum iyo lahaantiyo madaran ahan diri madarkaasoo saala waadi waadigii bederkayaali socday minhu min almadari roobka la socdi saala waadig ma socda wala socdo biyosha madarkaasoo saala maaulwaadi waay waadig biyoshayba gulguleen minhu minhu min ajli lmadar madarka daraadis fasharibuu dhamen muslimiintii watawala-u way kaysadeen waktasaluu lanki janaabaka jartin gaboysadi nicmo ilaahi an rooba helen a wasanacuu soobiyan muslimiinti alxiyaala darar iyo samaysadeen darar oo biilka shibadaw ya samaysadeen wamala-uu buuye ha alxiyaala dararkaya buuye walabadat lardu arladi an dhegdi arladi oo yombug yombuga haytay bacaadka haytay nankadegaalamkuna jig nga dhegdi waay walabadat lardu arladi an dhegdi arladiya jig nagatay yani dhegday roobkib hoo dhobdi roobkib hoo dhow yani dhegdi arladi xataa taqabatat ilaa sugnaato alabdaamu logyaalo sugnaadaya sugnaadan alayha cal lardi arada kusugnaadan hataa sabatat ilaa sugnaato alaqdaamu logyaalo sugnaadan calayha cala alardi ama almushrikuuna mushrikiinta fa ina almabara roob yawaxala huwa mabarki dhoobay ardahum ardal mushrikiina mushrikiinta dhinigi jaran arnadiitiyo waa dhoobay dhoobi kuali gabal dhiiga dhiige roobki manaa sifaylmandoonya dhiiga dhiige ayo nkadagaada korne nkasocdo korne nkarooro korne nkadagaada korne nagadi fain almadara madarka adi la fiiri waxala madarka nasr ilahay shekukoyo muminiinta nkaalmayayay gaalana cadaaba kahay fain almadara madarka waxala huwa madarka dhoowayay arlahum arla lmushrikiina mushrikiinta geeskisho oo beder geeski kuroogen arladitiyo iyo dhooway xataa saaruu ilaa kuhaadan mushrikiinti laa yastadiicuna kun awoodma kuhaadan alirtixaala guurow gurbiyaalki ba kutarin budeey oo batarin budaayan hata guurow ng awood wa misdaaqu dalika almadkuuri kan hadala sheegi kan unrumaayaw gawluhu gawlullahi tacaala ilahay golshay waay wayunazilu huwa ilahay dedejiye calaykum korkin iya min asamaai samedeheshe ma an bi dejiye liyudahira huwa ala sin daahiriyo kumisinsin daahiriyo bi bilma maagasinka daahiri wayudhiba huwa ala ntabiyo cankum isinsin kutabiyo rijisa shaydaani shaydaan cadaab shay i wasaksesin kutabi waswaasa shaydaani wa rijisa shaydaani waswaasa shaydaani shaydaan waswaasaysin kutabi i waliyarbia huwa alasi inhiro calaa qulubikum qalbiyaalkin adkaay qalbigin inhiro adkaay mana oo roobkas iyo neo nicmadaas oo qalbiga gogoojiye roob waliyarbia huwa alasi inhiro calaa qulubikum qalbiyaalkin inhiro i wayusabita huwa alasi insugo bihi yani waakay kay bilmadari madarkaas alaagadaama logyaalka insum insugo mana ee roob dhulka dhejiyey dhulka damajigya nagday wayusabita huwa alasi insugo bihi bisababi lmadar alagdaama lugyaalka insugo yani intaasa aayaadka ilaahay adigi waayad allahu tacaala ilaahay hoojiyey almuslimiina muslimiintiya hoojiyey bilmalaaikati malaaigiyaka hooji fanhazama almushrikuuna mushrikiintiya jabeen watabica may raheena hum yani wa kay mushrikiinti may kudabagaleena almuslimuuna kudabagaleen yaktuluuna haal dilaayaan mushrikiinta dilaayaan wayaasiluuna haal dhafaalayaan fakutila may la dilay weli dagaalki diyoba mubaarasi dhiiray mubaarasidi walaa hadalka adaa ka gaabiyahay kitaabadr insha allah fakutila may la dilay min almushrikiina mushrikiinta halkumidayin sabcuuna todobaatun rajulan min rajulin ala dili minhu min asabciin todobaatunka gaalada may kumidaha abujahl inga kuwinay fircawn hadi luma umaduntan e fircawshe yani wa kay masalan umaduntan e fircawnshe lankileerahay fircawn hadi luma abujahl iya la dili wa usira may lagafaalay minhum min almushrikiina haal kumidayin sabcuuna todobaatun iya lagafaali asiran min asirin ku lagafaali eh hata rasulka edeersayka jaro Eh, yani adeersay kuri dhali jaro aqiil ibn abi alib jaro rasulka adeersay cabaas ka jaro wakutila may la dilay min almuslimiina muslimiinta alkumidayin arbacata cashara muslimiinta ortubtadid yaraayt dilshon yaraay yani tumi afara la dili rajulan min rajulin oo yani hata may degaalamay maalintaas nasri ilaahay muslimiinta siiyay hata malaa'iga degaalamtiya lari mana malaaigya hata degaalamti may daliil ngaha yani asaasata qaar waaba aragen asaasa qaarsho aragen hata ata malaaigda naftiyo ba aragen hataa dadka gaalada dakumid hata oo aragi malaaigda aragdiyaa jiraan oo malaaigda calaa suurati rijaalin haka socdaaya maayn manaa calaa banu aadam suuradiisa lahay malaaigda ilahay mayl tashakula leyin mudumuduba leyin hadii fadan banu a nagada kulan yani saasu lanko banu aadam may rasuulka batinkohojari sala allahu alayhi wasalam lanko banu aadam jibriil malkinkohay calaa suurati rajul ankakoyay asaabta may saraahina lanko asaabtan cusuur badanaay oo kale kakooyay suuradii dexya leraay dexya dexyatunu khalifa alkalbi suuradiisan kakooyay kolka markii oo asaabta aragan rasuulka lankaas dexya lafidhi may saraahina geeka dexyi may rasuulka kuhele may baadisan doogi eraay dexyana mee lankana jibriil waan calaa suurati rijaal kakooyay kolka malaaigda maalintaas calaa suurati rijaal yo iyin labesanyin camaamad yo madag unduubantiyo dagaalka kuibaaden kaswasbeder malaayig badan kuibaadati kalku yani hata may dhiyaasay lanka muslimka e markiisu lanko gaale horkisa kubaho dugsad koy seesto dhow hoobus er seesitis lanki gaalkayn deernib lanka madashe dhulkaas ku yaala mana saasay hata aragayn jiran yani waaki masalan saaso oo may kala dheegen saabta gaarkood hata may dheegena yo layn elentiyo uxzub uxzub uxzub lilay mana elentiyo lakadayliyaayo firis garbashi aragaana dheegayan firis laburiyaw mana frisa saarnaay malaaigdi lahay kalkun friskaas idintiyo laburiyaw oo gal gal gal liley friska digaalka gal digaalka gal liley hata dad deegan jiraan dad yani maki masalan ba hata may kumid aha oo cabaas rasuulka edeentey eh wal hadhafaali marki lahaqobadi lanki haqobadi lanko muslim emeere rasuul alaw ani haqobadi e eh. markaasa cabaas meere ad mahay goban lanko surudle bideerle saladisdn wing sida sida sida sida haybobdiyo mana adan haybobon lan kusugeena si masinka dhax jaro muslimiinta ila muslimiin dadko dadko gaaban le lankaan haybobdi inta maka jaro lanko sida e eh, surudle sida e eh, bideerle sida eh, sida ho maama sida gabay sida haybobdiyo mana tilmaama markaasa rasulka meray sala allahu alayhi wasalam lanki o ani hagobodiana dhulguraahi meeraysama usku dheer mana ilaahiya san malaaigda simida faraad malaaika koja ilaahay sinka adm haoobasudhel bankala haoobada mana malaa'iga haoobadki mana kalkun dadki yani maalintaas maalin cajiib la islaamka yawgin ahay malaa'ig nafti ee dagaalinti mana oo kumaankun ee dagaalinti warajaca yani kataasa ilahay nasre kasi fakutila may la dilay min almushrikiina mushrikiinta halkumidayn sabcuuna todobaatan rajula mi rajulin ala dili minhum may kumida abu jahlin wautila minhum min almushrikiina halkumidayn may lagafaalay sabcuuna asira wakutila may la dilay min almuslimiina halkumidayn arbacata cashara kumia afar rajula min rajulin uma amara nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha amri amara rasul amri sala lahu alayhi wasalam bidafni katl lmushri muslimiin muslimiinta kuwooda la dili dugowkoodi amri wlmushrikiina bikatli bidafni katl lmushrikiin mushrikiinta kuwooda la dili dugowshan amri han gaalada in halsku dugoed muslimiintan hal dugay gaalada godkawiin intilangod ya todobaatan kako baktisho abujahl tankawiyin meeli lakabuy si rasuulka bakorturumaayey oo yani waa ka yahat marki ladugi iyaka rasuulka korsulm markaasa meray haye an ilaahay wala inyabooxi helay ha isin wala ilahay sinyabooxi mahelnew an ilaahay ma inyabooxi nasri inyabooxi inaan gaalada kurooy iya inyabooxi waan ilaahay isi sin kurooy aragaysan isin mushrikiinta dina ilaahay may sinyabooxi ini dullo sin karid mahelna isina duligi rasulka cumar seelahan rasuul allaw jiif oo bakta ee lahadlaas oo kin dhiigan markaas rasuulka sala allahu alayhi wasalam isin sida walan dheegaysan oo kale walan dheegayan lakin ma awoodan jawaab le n awoodna ma idheegayan ai mana korturmi rasulka waktisho marki melakaguya korturmi saasaha eri besa ku nagadi marki dambres warajaca anabiy nabad nagadi marki guulaysadi isiya saakis ila lmadinati madiniya hang nagadi wa walama garaba anabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki markin dhawaaday ha madina dhawaadiya talaqad may la kuluntay huwa nabiya nabad may la kulumena alwalaa'idu gabriyaala walidatin walidatin musad walaaidaka jamni wa alwalaa'idu gebriyaala yalakulmen bilaandi gabroogi yalakulumen wa musaaxibiina haal la saaxaysanyin bidufuufi dafyaala la saaxaysanyin daf garaacayaan bug bug bugleyn maana yunshidna haal shicraayan dalaca albadru calayna min taniyati lwadaac wajaba shukru calayna ma dacaa lilahi daac ayuha almabcuutu fiina ji'ta bilamri lmudaac ji'ta sharafta almadina marxaban ya khayra daaciy o laymana waraanbursan dan dafka garaacayan dadka walib waa ah, walbugbuglaylasiyaayo saase xiliga dagaalka oo kalta iyo xiliga farax jar binaawta shareecada binaayo roosutay oo kale la garaac xiliga dagaalka jar dadka la garaac isku binaawta mana farax lay waa asilatun hadihi asilatun ma gazwatu badrin alkubra gazwatu badrin alkubra may etu hiya gazwat badrin alkubra may bua hiya alfurqan aladi acaza allahu bihi lislam وraفca manaarh وdamsa shirka وakaraba arkaanh لimaada ayada الlahu ilahay may hooji almslimiina mslimiinta may kahooji yani fi hadi الغaزوati azوlantan ay may kahooji ayad lahu almslimiina bi hadi sabab aزو orto sababuha wartay yani ma sababuha sabab الغaزوa sababuha ana rasula haraja liyactari lacira لqurayشin raajicata min الsham raajicatan meriya kordhawey ma camilat qurayshin quraysh may ogaatay bacda an aclimat marki ogaatay bida ma camilat may soo bidi qurayshin may soo bidi bacda an aclimat marki ogaatay bidalika bikhuruuji nabiy ogaati falama calimat qurayshun bidalika arsalat tisca miatin wahamsiina rajula lixmaayati ciirihim wa tijaaratihim bimaada ayada allahu ilahay may kahooji almuslimiina may kahooji fi hadi lgazwa azwadan tan wa ayada allahu tacaala ilahay hoojiyey almuslimiina muslimiinta yahooji bilmalaaikati malaaigya kahooji waay yani saas kam cadad lqatla kuwa la dili o min almushrikiina lakudili walmuslimiin lakudili meegaw fakutila min almushrikiina sabcuuna rajula minhum abu jahlin wakutila min almuslimiina arbacata cashara rajula ay yani bimada amara rasul um, amara rasulu rasulku ma amri sala allahu alayه wasalam bacda dalika uma amara rasulu bidafni qatla lmuslimin walmushrikiin bahi yani wa kay masala bucituto bilxaqi walcadli qala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagolay bucitatu an wali bi bilxaqi multabitan halka dhehna bilxaqi haga halka dhehna walcadli wa bilcadli cadala halka dhehna laibiwa wagafar rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki surumi fi gazwati bedrin beder dulimaadka surumi bigalibin laanto oo fi yadi yadi rasul rasul galadiska jar famara nabiyu nabag mari bisiwaadi min gaziyata lankoleeraw ye mari asxaabta kumide oo mslimiinti oo safan yalankaas mari wal hal huwa sawaadkana khaarijun ki baxsan min asafi safa ku baxsan ay fadaraba anabiy nabo garaacay hu yani wa kay masalan sawaad ya garaacay jukusiya bilgalibi laantiya fi badni badni sawaad sawaad ololadiis jukusi safka walaa waa kubaxsanayha dadka la toosiyaay kaanahum bunyaanun marsus oo muslimiinta marka dagaalamaayaan hal saf ayin ya dagaalamaaya oo safka kajalan walaa waa kubahi orada milo masalan mobele milo lakin shibe musabr an ahaan taarikhi oo lakugaazo sabki oo siminyin ya dagaalka gaadaan hadina reedaan nagdaan hadina sii bahaayan yani siridi lakin musabri mahina saablan ada musabray zamankaas loogay musabarku majarna zamankaas lakin tusaale ahaan aye walaawayar milo lakin musabriyadi baragaasas badarulilay yani waa kaslay wagaala may ka goolay kalkun sak oo toos sadanka jaren walaawo hebis sida saabilin ah oo kale layd sabka gale dagaalka lan jees kalku yosado sabkinka jiranga walaa webisi horan xiligaasna dagaalka may layahay seef iyo warang iyo saas lay hay mahayna mahayn habadan o lanka korunka saas majar kalku yani gamon i walaas lay hay sab yani bilerin layla gale hadana reeda langnagadadanhoraylan be saasana dagaalmahay kalku wagala nabiy lahu lisawaad may ngaray istaqim ya sawaadu sawaado toosnaaw sabkan kubato faqaala sawaadu sawaad may ka goolay awjactani ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ian ujidiye kasiyaro lakasaabadi laanti lakasaabadiya lay ian ujidi mana dan kale lay wakad bucista haal ada lahakabi bilxaqi xaqi walcadli cadaala lahakilibi faagidni igisaasoy ning nafsika nafta ogisaasey ian ujiday adin cadaali lahakilibiya e igisaasoy anin xanuunkii kagusuday isasaer mana fakashafa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shayfeedi an batnihi batni rasuuli rasuulka ololadiisa feedi waqaala nabiy na may kagola istagid waa ka oogisaas ololada jugmakoosina ko yadina jugoosiyer ya tawaadu tawaado rasuulka cadaaligi sala allahu alayhi wasalam i tawaaduc shaysaasa lang amiir eho madax eh hadi lanki ninka madaxsan una eh hadi lanko rayadka eho walaawayar jugunjeysad ololada intifeed ko oogisaasa yani mero matalan yani saas rasuul sala allahu alayhi wasalam oo dadki oo asxaabtihaayan ale ololada jugoosidayseen ahon waa ka koy koy koy aartoy lai mana yani cadaalad bucistu bilxaqi walcadli mana ma ilahilbi eray rasuulka xaq iyo cadaala ilahilbi bes kolkan lankan saxaabiga mijeedo kala dheera lahay koy iwas kisaasoy hooble factanaga sawaadun la saxaabiga rasuulka makukisaasadow walaa wayaro oo ulatoosis yelaysalaka erig makukisaasado fan dan kale laydeed faactanaga sawaadun sawaad goorgoorsaday hua nabiya goorgoorsadi waqabala sawaadun dhongaday badnahu badna nabiya dhongadi agasaasoytibdanmakulaha rasuulka jirsheelay mako afka saaroy dhongoylaybalaha isun halay dankushayti mana maa in rasuulka ku aarsado jigsiyo lahawsimafadaan jirshay inta ka helaaslay kuroogisun marka one jirshay na dhongato rasuulka faqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lawli sawaad may ngaray ma xamalaka cala dalika ari sawaado may kihun baari ee lang walgisaasadaan markaasdin ololo idadongadahaysla maysadan weelyeri mana faqaala sawaadun ere ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo aradtu an may doonay an yakuna aakir alcahdi zimanka aakirka ini an yamasa jildi magaarkay taadar jilduka magaarka taadan taasa fadaayeri mana yani ila mayb waa dagaala lagalaay ogdaas kalkun dagaala lagalaay dagaalkas may dhii korta inika shahiid kalku meray zamanka kindamboy oo kan eh ini magaarkay magaarka taabado marko lajirka meelku dhangooda sabaayo saasayzantay hayteen mana bis fadaca nabiy nabag an ay law lisawaadin an do-ay bikayrin khayran ka do-ay miila safka jar oo dagaalka muslimiinta i gaalada ha surumaano safka dhatis jar do-aadan mustajaabo waa lere rasuulkana miilosa ookan lankinka do-ay shahiidnimo hele asxaabtan walaya un rooreen fal badan may haytay shahiidnimo mana may e kolley ofka wakti shayle kadhimade adoo waktiga kadhimadaas hadii ilahay diintis ad okor welas dhimat arangedn wimu asaabta wala e ilahay intuwentaas ahay kolka hadii marba fera lanto ahay waana milaki shahidi alri e saxaabigaas jaliilka sawaad yani waa kay meliyadahay yaki shahidi si usatamani ta ilahay ilahay rasulshen antog ilahay duadan agbali aradtu an yakuna akil alcahdi zamanka kiday ka andamboy hatu weergi nimankay kan kan dumboy hata eho hata dhimad fulahay oo kale mana waanang naga tahay marki dembi ayamasa jildi jildukaari mana magaarkay magaarka taabadoo reed waan anina saas inka dumboyto fadaaye waana sidya nagati mana milaki shahidi saxaabigi radi allahu taala canhu kolka yani wa kay waqafa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul yasunumi fi waqati badrin beder aswadeed fi aswati badrin beder aswadeed yasunumi bigalibin musaaxiban hal rasuulka la saaxibsanyi bigalibin laantimireedo biyadi yadi rasul rasul galantiska jar famara nabiy nabag maray bisawaadi min aziyata lankoleraw ya mari walaaluwa sawaadna khaarijun habay min asafi safka kubay falaraba nabiy nabag garaacayho sawaada walaasadan kataabadi bilqalibi laanti fi badni badni sawaad sawaad ololisa safka kubaxsanayja laanti sadan kataabadi waqaala nabiy lah lisawaad may ngaray istaqim toosnaaw ya sawaadu sawaado faqaala sawaadu meeray awjactani ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ulunga ihanujidi wlhaal ad bucista adina laaka biyay yani bilxaqi xaq lahakilbi wlcadli wabilcadli cadaala lahakilbi bucista walhakabi bilxaqi walcadli tiumana bucista hooba bucista laafisaaso hadi leero qaala nabiy hoo dheeraane qaala nabiy bucistu yanagadaas markaas ani ilahaibi bilxaqi walcadli ilahilbi laakin hadi saxaabigan la hadalsi hadi qaadan may nagadaas markaas khidaab waay bucista ad walhakabi muxamado bilxaqi xaqiya laakilibi walcadliya laakilibi tarjumadu saasamankiyaale wakad bucista haalaka biyay bilxaqi xaq laakilibi walcadliya laakilibi emay welase faaqidni igi saasay min nafsika nafta oga saasay nafta imakani anin walaykasi yanujika kooxanujiyey fakashafa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul feedi an badni badni rasuuli rasuulka ololadiisa feedi damiska ingajariya isku feedi waqaala nabiy naumay gola istagid gisaasoy waako ya sawaadu sawaado faactanaga sawaadun sawaaga goorgoorsaday anabiya goorgoorsaday ogabala huwa sawaadon goday badno badana nabi naba ololsadon goday faqala nabiyu alayhi salaatu wasalam ilahi rasulsha maynka goray lah lisawaad maynka goray ma xamalaka may kaihun baari cala dalika alficli ficilkan sawaadow may kaihun faqala sawaad mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo aradta ad may aradtu an may doonay an yakuna ini haado alcahdi zaman aakhirta ini dooni an yamasa taabado jildian magaarka jilduka magaarka taabado saasa dooniyeri fadaca nabiy lah lisawaal an do-ay bikayrin kayr waay ibtidaa asri bedrin